lagu sixiyo godob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran kulancan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib oh, sabti ah taariikhdu waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka oktoobar labaatan saddex iyo labaatan qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona muddooyinkii dambe xubno ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa lasoo warinayay in ay ku biirayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab qaarkood waxay xilal muhiima ka hayeen dowladda haddaba yay tahay cidda lagula xisaabtamayo maraa baaritaan maraa waa layirahda background check marka xildhibaanada naftirkooda in laga bilaabo qof walba dowladda soo galaya in background checkaas lagu sameeyo la ogaado qofka ee qofka qofka damiintana de asaga mas-uuliyadda damiintaba waxa waaye inuu asaga mas-uul ka yahay qofka haddii wax dhibaata uu keensado marka waa tali ku-xigeenkii hore hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka ismaaciil daahir cismaan oo nala falanqeyn doona dhacdooyinkii u dambeeyey ee kusoo kordhayay muddooyinkan dambe hay-adaha dalka qodobadii sidoo kale barnaamijka caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona waxaan ka baranay adkaysi waxaan ka baranay dad soomaaliyeed inaan waxaan ka baranay cadowga inaan la dagaalami karno waxaan ka baranay inaana isdhiibayn waxaan ka baranay in la isku gurman karo maanta waxay ku beegneyd afariyo tobanka oktoobar musiibadii ka dhacday labakuntodobytobankii isgooska soo beeyay magaalada muqdisho maxaa laga bartay maalinta barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa waraysi arrinkaasi ku saabsan dadkii goobjooga u ahaa gurmashada loo sameynayay dadkii halkaasi waxyeeladu ay kasoo gaartay qodobada sidoo kale barnaamijka caawa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona qarax sababay khasaare soo jira dhimashadii ayaa maanta ka dhacay degmada hilwaa ee gobolkani banaadir ciidamada ammaanka ayaa halkaas howlgalla ka sameeyey qodobadaasi qodobo kale waxyaabay nagu soo kordho ayaan barnaamijka xog waraysi idinkugu soo gudbin doonaa xubintii kalamaan waxaad sidoo kale dhageysan doontaan

heestaasi bukaan socod uu ku luuqanayay maxamed xuseen la foole qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan farsamada waa kiis anigu waa ayaan labo mar kale iyo xog waraysi ilmaa maskiiniyo arday dhexdooda aalad ku tuuriyo midna aloodse hallowna dhaafi askar tallaaye abwaan ma dhaafe wariya aase odaya gowrac inkaar qabooyin

ku sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guxguux u baxay waa hagaaga mar kale kulan wanaagsan aynu ku bilowno barnaamijkeenan xog waraysi qodobkiisii ugu horeeyey maalmihii u dambeeyey waxaa soo ifbaxayay ka tirsanaa hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya oo ku biirayay dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaa ugu dambeeyey nageeye oo ka tirsanaa isla islamarkaana kamid ahaa barayaasha jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo la shaaciyey inuu ku biiray dhaqdhaqaaqa al-shabaab arrimahaasi waxaan wax ka weydiinay taliya ku-xigeenkii hore hay-adda nabadsugiddii sirdoonka qaranka ismaaciil daahir cismaan oo xilligan kusugan dalka dibadiisa xog badanna arrimahaasi ka haya su-aalahan weydiiy waxaa ka mid ahaa iyay tahay cidda lagula xisaabtamaya islamarkaana ay tahay inay tillaabo ka qaado haddii dadka ku biiraya dowladda sidoo kalena dib ugu noqonaya shabaab dadka damiinka ka noqonaya eh, waa salaaminta ayaan laadiga dhamaan dhegeystayaasha oo dhan eh, sideedaba eh, dowlad marka loo shaqeynayo waxaa jira maaragtay habraacyo la maro oo si loo hubiyo dadka dowladda u shaqaynaya inay yihiin kow dad ilaalin kara xafidi kara ee sirta dowladda labo aanan lahayn khatar marka waxaad moodaa in dowladda federaalka ah siday noogu dhacdayba burburkii dowladnimada noogu dhacay in labadaas waxyaaboodba laga tegay oo dadka dowladda ee shaqaalaysiinayso ama shaqada soo galaya aanan la marsiinin maaragtay baaritaana dab ah si loo ogaado qofkan waxa uu maaragtay aaminsan yahay iyo eh, maarata inuu khatar amni iyo maarata khatar maaratay sir labadaba uu leeyahay marka maarata samaysanin nidaam lagu tixraacayo dadka dowladda u shaqaynaayo eh, lagu hubinaayo eh, maaratay shaksiyadooda lagu hubinaayo waxaan u malaynayaa inay iska socon doonto hadda aan aragnay dad dowladda u shaqeeya meelo fofo ka gaaray maaratay nidaamka dowladnimada ah inay inay ku biiraan ee kooxda al-shabaab kooxda al-shabaabna sideedaba laysagama biibo oo halba ah, subax intuu qofka soo kao shabaabaan galaya ma dhaho borseesay martaa marka haddii la la socon lahaa oo sirdoonka uu la socon lahaa dadka waxa ay qoraan gaar ahaan baraha bulshada dhaqankooda waxaan aaminsanahay in laga hortegi karay maaragtay waxyaabo badan oo hadda dhacay laga hortegi karan aaminsanaha waaya xilligan qof ka tirsan dowladda boosas muhiimna u haya maxay tahay faa'iidada kasoo gelaysa eh, in al-shabaab uu ku biiro iyadoo la og yahay in dagaal culus al-shabaab ay wajahayaan fikirkaaga eh, ayaanlow eh, kooxda al-shabaab inta qofka subax soo kaco isagama biiro qofka dowladda u shaqaynaya ama dowladda ka shaqaynaya ee koox shabaabka dib ugu laabtay waa nin marka horeba meesha ka yimid waana sidaa shaqsiyan aaminsanahay sababto waa sabab uu kale uu aadi kara maba jirto waxaan ognahay in shabaabka ee dadka dowladda u shaqeeya ay maaragtay dil ugu xukuman yihiin marka qofka asagoo nafsadiisa u baqaayo og in dhibaato ay kaga imaan karto inuu kooxda iska aado oosaanu horey uga tirsanayn waa dareemi kartaa culayska ay leedahay marka dadka aan arkaysa dib ugu shabaab galeen la leeyahay waaba mar dad anig sidaan aaminsanahay dad horey uga tirsanaa kooxda al-shabaab oo dowladda loo soo diray oo shaqa u hayay kooxda al-shabaab xooga iyo fariimo ka dhex gudbanaya dowladda dhexdeeda dowladda marka sidee ku ogaan weysaa islada dadka waa in la helaa raacyo dadka lagu hubinayo dowladda u shaqaynayo qofka meesha uu ka yimid adduunyada maaragtay layskama galo dowlad layskama galo qofka waxa uu maraa baaritaan dheer uu maraa lagu ogaanayo shaksiyadiisa mashiinaha la saaraa oo ah kuwa beenta sheego su-aala la weydiinaayo waxaan la yidhahda light detectorka markaba badan iyo qalab badan oo casri ah ayaa jiro oo lagu ogaan karo qofkaan dowladda ay shaqaalaysiinayso kolma inuu dowladda u shaqeeyo xafidi kara sirta dowlada islamarkaasna aan khatar amni ku ahayn dowlada dhexdeeda basaasna anu ahayn koox kaleta marka ilamamarata la dhaqangeliyo nidaamyada noocaas dowlada oo dhan maaragtay u malayn maayo in si sahla looga hortagi karo dadka ee eh, dowladda ay shaqaalaysiisanayso inta badan waxaynu ognahay eh, inay halkaasi damiin ay ku tagaan iyadoo damiin ay ka noqonayaan xildhibaanada wasiirada qaar dad eh, xilal sare ka haya dowladda hadii qofkaasi uu dhinacaasi al-shabaab aado islamarkaana lagu tuhmo maysan ahayn in lala xisaabtamo mas-uulkii damiinta ka noqday waa qasab in lala xisaabtamo sababtoo ah asaaba damiin noqdayba laakiin xildhibaanada naftirkooda naftirkooda u baahan xataa marka xildhibaanada adduunyada ilaahay marka qofka uu noqonayo xildhibaan dowlad weyn oo federal ama dowladda dhex uu noqonayo iskama noqdo qofka wuxuu maraa baaritaan uu maraa maraa waxa la yidhahda background check marka xildhibaanada naftirkooda in laga bilaabo qof walba dowladda soo galaya in background checkaas lagu sameeyo la ogaado qofkan waa muhiim qofka qofka damiintana de mas-uuliyadda damiintaba waxa waaye inuu asaga mas-uul ka yahay qofka haddii wax dhibaataa uu keensado marka in asaga maaragtay loo loo loo maxkamadaya anigan aaminsan qof damiin ka noqda qofkaas u noqdo qof shabaab marka hore ka yimid haddana kula yay tahay marka cidda sida gaarka ah ee dadkaasi u baaraysa islamarkaana hubin fiican ugu samaynaysa hay-adaha sirdoonka hay-adaha iska kaashanaayo iyo maxaan ku yidhahdaa hay-ad kaloo gooni ah oo maarata loo sameeyo in dadka ay soo maraan shaqaalaha ah. qofka shaqaalaha markay hay-adda qofka qaadato ama wasaaradda ay qaadato inuu hay-addaas soo maro hay-addaas ay soo baarto wixii ay kasoo macluumaad ay kasoo hesho kadibna ay usoo gudbiso sirdoonka iyo c i d kuwaasna ay mar kadib saas lagu shaqaalaysiya marka uu maaragtay eh, soo maro baaritaanadaas waxba lagu waayo marka brocess eh, broceska hal hay-ad ay samaynaysaa waa brocess hay-ada badan ay iska kaashanayaan si eh, maaragtay hadduu qof kasoo gudbo qofka labaad uusan ugu gudbo qofka khatarta amni ku ah qaranka soomaaliyeed waaya cabsi badan ayaa hadda ka jira hay-adihii dowladda shaqaalihii ayaa shaki badan soo kala dhexgalay Eh, maxaa la gudban marka mas-uuliyiinta kala duwan ee dadkaasi ay u shaqaynayaan eh, waxaa la gudboon sidaan kuu sheegay dowladda weli fursad ayaa jirta eh, dhammaan shaqaalaha dowladda in dib loo marsiiyo baaritaanka noocaas ah damiin xildhibaan iyo damiin qof weyn aan laga yeelin dadkan la marsiiyo baaritaan cad ah oo la marsiiyo oo saddex hay-adooda iska kaashanayaan dadka qof kasta tuun uu soo galana maaragtay la tuun bixiyo waqti la siiyo dadkii uusan tuun soo gelina shaqadooda ay hore u wataan ayaa keliya oo lagu badbaadi karo cabsida shaqaalahana ay uga bixi karto waa in marka hore dowlad aysan dhihin eh, waxbaa naga fakaday waxba kaama fakan weli weli waqti ayaa jira shaqaalaha dowladda oo dhan in la marsiiyo baaritaan dhab ah oo lagu ogaanayo dadka shaqaalaha dowladda u shaqeeyo haddii ay hore usoo mareen ama hore ay uga soo tirsadaan ama ay cilaaqaadda la lahaayeen kooxda nabaddiidka ee al-shabaab eh, ugu dambeyn fardi waa intaas waa inay dowladda federaalka ah sida ugu dhaqsaa badanna ay maarata u dhaqan geliso nidaamka baaritaanka shaqaalaha dowladda iyo ciidanka intaba si loo helo dad lagu kalsoon yahay hagtida kala sirta dowladda isla markaasna aan khatar amni ku ahayn shaqaalaha dowladda iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaanba si maaragtay meel looga soo wada jeesto oo waxay kamid tahay qayb kamida ah la dagaalanka kooxda al-shabaab lagu jira kamid tahay in dadka ayaga naftarkooda u shaqeeya ee dowladda ku dhex jiro naftarkooda baaritaan dib loogu celiyo aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa taliya ku-xigeenkii hore hay-adda nabadsugyadda sirdoonka qaranka enisa ismaaciil daahir cismaan oo la hadlayay k n n geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka darangaryagarisirtiyey gelingelin ka daran barnaamijka xog waraysi aad degaysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanaya maanta oo kale afariyo tobanka oktoobar sanadkii laba kun toddobiyo tobankii isgooska magaalada muqdisho waxaa ka dhacay qarax galaaftay nolosha dad badan oo halkaas ku sugnaa kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxaasi ayaa maanta waxaa halkaas lagu qabtay kulan loogu duceynay dadkii halkaasi waxyeeladu ay kasoo gaartay haddaba arrimahaasi waxaan wax ka weydiinay jawaahir baarqab gudoomiyaha haweenka gobolka banaadir xilligaasina usoo joogtay gurmad u sameynta dadkii halkaasi dhibaatadu ay kasoo gaartay wallaahi maama waa mahadsan tahay maanta oo kale ama xilligan oo kale dareen ahaan waxay ahayd mar masiibadu ay dhacday xaalad adag aan ku jirno dadka soomaaliyeed waxa ilaahay mahadiisa inaan nahay dad islaam ah marka loo fiiriyo dhibaatada nagu dhacayso iyo adkaysiga oo dadku ay ogolaanayaan qadarta ilaahay wax la qiyaasi kara maahayn wixii nagu dhacay laakiin waxaan kaga badbaadaynay waxaan nahay dad islaama ah, aaminsan wax dhacaya ilaahay xaggiisa ay ka ahaanayaan adduunkan qofka ka tegi lahayn uu ka tegay marka maalin barmadow ku noqotay qalbiyadeenna ilaahay xaggiisa maaragtay ay ka ahaatay qadartii dhacday balse cadowgu ay noo geysteen dhibaato aada weyn ayagoo dadka soomaaliyeed u sheegayay inay yihiin dad diin ku dagaalamaayo oo xaq maaragta ku dagaalamayo fiirinayay fikir ahaan dadkan inay noqon karaan dad la gumaysan karo maskaxda laga bedeli karo diinta lagu soo gaban karo ayay maaragtay waxa inoo yimid dad aan ka saynin meel ka yimaadeen dadkeeni markaa maadaama dadka soomaaliyeed ay yihiin dad diinta ku adag waxay sameeyeen waxay naga soo galeen dhinacii diinta dhibaato weyn ayaa meeshaas ka dhacday dadka soomaaliyeed weli qalbiyadeena haarihii maalintaas way maaragtay lagu yaalaan xilligan oo kale ma cabiri karo indhahayga marka aan isku qabto markaan dib u maaragtay aan dib u fiiriyo xasuustaydii afariyo tobankii oktoobar labadii kuntonkii xilligan oo kale waxaan ku jirnay xaalad ilaahay qof muslima oo ilaahay uu jeceliya bas maarata ka dabaalan karo kan dhintay wuu dhintay ku dhintay kan dhaawaca wuu dhaawacma oo xaalad kaloo galay midka lagu waayay ee weli ku maqan waaba ku maqan yahay laakiin dacdadaas dadka dhex taagnaa ee u gurmanayay ama eheladii dhibka uu soo gaaray saamaynteeda qiiqii iyo uuradii iyo sawaxankii iyo ma aha midaan hadda anigu aan cabiri karo wuu ugu mahad celinayaa reediyo kulmiya dhammaan bahda saxaafadda waxay u baahan tahay dhacdooyinkan oo kale in dadka soomaaliyeed jiilasha dambe ay ogaadaan in cadowgana dhibaatada inagu hayay welina lala dagaalamayo weliba ay ka abuurmeen in dhalinyarada soomaaliyeed ee jaamacadaha dhiganayay isla markiiba ay ciidamo qortaan ee eh, la sameeyey maaratay ka dhalatay ciidan afariy tobanka oktoobar la yiraahdo oo ilaa ay hadda jiida ku maqan habeen iyo maalin kuwo badan ay nooga dhinteen cadawga soomaaliyeed meel walba oo aan joogno maanta oo kale xilligan ama saacadihii soo dhaafay ma aha mid la qiyaasi karo waxaan leeyahay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun dacdo xooganaa ugu dhacday laakiin aan kaga dabaalanay iimaankeena waxaan ka baranay adkaysi waxaan ka baranay dad soomaaliyeed inaan nahay waxaan ka baranay cadowga inaan la dagaalami karno waxaan ka baranay inaana isdhiibayn waxaan ka baranay in la isku gurman karo waxaan ka baranay in dadka soomaaliyeed xataa ilmihii shaqiirada ahaa oo mid walba waa mid biyosida mid cunto sida hadday noqoto bulshada rayidka hadday noqoto dadka ganacsatada waxgaradka maamulka gobolka banaadir waxaan xasuusanayaa inaan maaragtay aan ku guraynay baabuurta eh, ayagoo markaas xiligaas waxaa jooga gudoomiye kaabid aan raashin ku soo qaadaynay inaan ciidamada banaanka ee sabta daarta soobu hoosteeda ayaan anigu fadhiyey halkaasaan maaragtay waxaa inoo ahayd bar markaasaan ciidanka iyo dadka soomaaliyeed dadka caawinayay ayaan biyaha ku siinayna dhalinyarada soomaaliyeed waxay sameeyeen kurlado qaar aaday isbitaalada dhaawacyada qaaday kuwa gurmanaayo kuwa maaragtay eh, maxaan ku dhahaa ii sheeg eh, dhiigga shubaayo kuwa diyaarinaayo hiradii in la diiwaan geliyo waxaa meeshaas ka soo baxay bulsho soomaaliyeed oo aa u moodo hal qof inay dadka o dhan ay isku yihiin waayo hal cadow aan lahayn afar iyo tobankii oktoobar gaariga aan aragnay cidda noo soo maleegtay weli alla nala rabto taasii mid ka daran waxaa la rabaa dadka aan wax ka baranin ee weli khiyaaliga ku jiro marka aan arko dad fududaysanayo waxa socda ee aan fahmaynin ciidanka iyo qiimka iyo dowladnimada waan yaabaa waxaan is idhaahdaa war dadkan shacabka laynaya oo iskuulaadka maalintii qaraxa shaam oo dhacay damboo ka weyn inuu nagu dhici doono maanan aaminsanayn maalintaas anugu waxaan ku noolaa london dareenkii aan daawanayay waa midka halkaan aan caawu joogo qalbiyan aan macalimiintii iyo ardaydii noo soo baxday ee wax baratay waalidiintoodii meeshaa lagu laaya hadday noqoto dadkii dawlada kamid ahaa wasiiradeeni ayaa ku wada dhamaaday dhaqaatiirteena ku dhimatay maalintaas waa ka kabsanaysaan xataa maanan la weli alle waa noolnahay waan jiraynaa inta qofka soomaaliyada islaam uu jiro mhm. marka maalintaas waxay ahayd maalin murugo xilligan oo kalena laba aan midaan qiyaasi karo waxaan ku sugnay waay maam jawaahir maanta qofkii la dhex geeyay isgooska soobe xilligan oo kale ee goobjooga u ahaa dhacdadii dhacday muxuu go-anayaa waxaan go-anaynaa cadaawada iyo nacaybka maarata khawaariijta al-shabaab ay noo qabeen waxaan go qoysaskii ay dhibaateeyeen marka aan fiiriyo afariyo tobanka oktoobar isgoyskii soobe halka ay ahayd eh, waxaan markaas haddana ii muuqanayo in dadka ay yihiin dad adag oo adkaysi badan anuu mararka qaar kumaana fakaraynin halkaana inta lagu soo noqdo ayaa wax damba lagu gadaya laakiin isla markiiba waxaa bilowda dibudhis iyo ganacsiga meesha lagu bilaabay laana dadku isma dhiibayaan waayo dadku waa dad muslina waxaan marka gocanaya aniga weli ii muuqanayo in cadowga weli jiida cadowga lagu bacsanayo halka ay soobo maanta lagu laynayeen ayagaa jiidaha ugu horeeya ciid ciidka iyo maxaan ku dhahaa iyo waxaa lagu laynayaa mudug kooneeda ama gamgadud berigeeda hadda xabadu ka dhacaysa taase waxay ku timid in bulshada soomaaliyeed ay nacday oo ay dhibsadeen khawaarijta waa la dagaalamaynaa isma dhiiri doono xanuun walba oo ay noo geysteen waxaan ku faraxsannahay dadka ku dhintana inay shahiid yihiin gacantii xaqdaran ay dishay annaguna aanan noqonaynin dad la gumaysto oo aanan yeelin qawaariijtaan la dagaalamayno haweenkii xilligaasi saygooda ama raggooda ay ku baaba-een musiibadii halkaasi ka dhacday maadaamaa tihiin haweenka gobolka banaadir agoontii iyo sidoo kale haweenkii xilligaasi dhibaatadu ay saameysay ma ka warqabtaan wallaahi dadka de joogaan oo waa dareemi kartaa markay wax dhacaan dadkii waxaa loo sameeyey shaqaabuur dhaqaalihii w waa loo ururiyey waa la kala siiyey magaalada way jiraan qoysasna soo booqdo oo xafiisyada noogu yimaado oo nala soo xiriira laakiin inta badan ilmihii labadii wiile kaartoonka ku sida waad arkaysa ilmihii maanta waa dad waaweyn dadku way koreen marka ma jiraan kuwa qaasa ah ama dad anaga inta meel lageey la biilamada waayo dhacdo waxaa dhacday aafo waxaa dhacday masiibo sabaani aan la dhihi karin masiibo qaranaa nagu dhacday oo dad soomaaliyeed aan maaragtay cadad lahayn meeshaas ku dhamaaday ummadaas marka shaqaysanayso ganacsanayso goobahoodii inta badan ay dhifteen ayaa dadka ay ka mid yihiin laakiin way jiraan familiyo noo yimaada xataa dad afgooyadaas inta ka yimaadaan noo yimaadaan jiro meesha maraayo waalidiintooda ku waayeen waxaa jira dhaawacyo dad soo daweeyo dawladdu ay qaaday oo la sameeyey maaragtay loo sameeyey daryeel oo ayaguna aada u fiican oo oo aan isdhihi karo way soo qabsadeen dadka soomaaliyeedna waa dad maaragta aad iyo aad iskugu damqada laakiin ma jiro haween qaadsa oo dad meel ku xaraysana oo la caawiyo ma jiro wallaahi waxaan u dirayaa dadka eh, gobolka banaadir oo aad aragtay eh, macalin layiri jaamacadii wax ka baraayay eh, ka yimid gobolada waqooyi maaragtay saxasi waayo layiri waa abwaan la leeyahay kayra jabaanta dadka ku socda inay dadku iska ilaaliyaan dadka guryaha laga kiraynayo inay bartaan in in allaale intii eh, eh, magaaladan habeen iyo maalin soo gelaysana dadku indhahooda ay furaan oo ay dib u fiiriyaan qofkan ama dad waxaa jira calanka buluuga labada cararay laleeyahay eh, somalilan lagu soo xumeeyey meelwar ay ka yimaadeen dadkaasoo dhan in fiiro gaara ah laga qaato dadka guryaha la dejinayo in la isku hubiyo gawaaridan la raraayo iyo qaraxyadanna hawshu waaba hadda waa gabagabo maadaama ay fayska koowaad ee mudug galmudug eh, iyo hirshabeelle ay kasoo dhamaanayso in bulshada soomaaliyeed ay taageeraan dowladooda madaxweynaheena soomaaliyeed ood aragteen inuu filladii ka hayaamay tegay galmudug ee ciidanka dhiirigelinayo cadowga ciidanka baacsanaya moral ahaan madaxweynaha halka uu fadhiyo dhuusamareeb waxay u tahay dhiirigelin in anaguna aan habeen iyo maalin maaragtay sahayda qalalnayd aan halkan ku diyaarino ciidanka u geyno waxay abuuraysaa in lasoo abjaro meelaha ay kaga dhiman hirshabeelle iyo iyo galmudug markaas faystuga oo jubbaland iyo koonfur galbeed marka dadka soomaaliyeed waxaa ugu baaqayaa gaar ahaan haweenka inay u istaagaan oo ay dhahaan ee maarata dowladooda wiilasheena aan dhiiri gelino ciidamadeena qalabka sida oo ay guulaystayaal hore u socda kuwa kawaariidta la shaqaynayo weli meelaha ay ku hareen ku noolna inaan gabdhahaas iyagana baaq u diro oon dhao war caruurta iska laynina odayaashaan aan maaragtay naftooda ilmahooda yaryar keena marka la dhaho odayga wiilkiisa isku bedelaya raba asagu inuu sii noolaado wiilkii asaga dhaxli qadimaayo waktiga shayda ka luminina dawladda iyo cafiska madaxweynaha ka faa'iidaysta isu soo dhiiba kaadaya inaan dhahno tacadiyada dhibaatada kursiga dirdilka idin geysanayaan dowladnimadaa ka wanaagsan xorriyadaad ku noolaanaysaan isaga soo aad bay umahadsan tahay taasi waxay ahayd jawaahir baarqab gudoomiyaha haweenka maamulka gobolka banaadir oo inooga warramaysay musiibadii xilligaasi ka dhacday isgoyska sababay magaalada muqdisho qayb weyna ka qaadanaysay xilligaas iyadii haweenka gobolka banaadir u gurmashada dadkii xaalkaasi ku waxyeeloobay gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeenna nimankan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay maraykanku wuxuu yidhi deriskooda yuhuuddu ha dileen hana duqeeyeen dabaabaadka halistaa guryaha ha uga dumiyeen degdeg hauga gooyeen biyaha hana dul guulaysteen dumarkiiyo ilmaha diifta qaba duhur hallaayeen difaaceeda israa'iil ilendow u leedahay dalweynaha yugreyn inuu bareer ruushku ugu duulo oo darafta bari iyo qabsado daanta koofuraba dembi aadanaha laga galo durugsan weeyaane arrintaa inaan daawanno saa isaga dayno dulqaad uma lihina waa inaan dhab uga diidnaaye dacwadna ku furaayoo butiin waaran loo diro eh dunidana dalku safar ku tago laga afduubaaye dulmigii bataal lagu yaqaan maanka doorsamee dooddiisii waa taa xilligan duqi maraykaan war axmedoo dhexdhexaadnimada warbaahinta galbeedka ka tagtay waxay leeyihiin siddeed boqoloo qofaa ku dhimatay ghaza laba boqoloo qofna waxaa lagu dilay israa'iil marka waxaan la yaabay shacabka yahuuddu xasuuqday oo ghaza ku baaba'ay waa dhintay leeyihiin makaneecaa dishay aryaadhaha muggaan telefishinka fiirsada burburka qase waxaan ku soo xusuusnay qaraxi soobe war cabdulla warmaya sida qaraxi soobe wuxuu ahaa maalin sabti ah afar iyo oktoobar waxay soo wareegtana maanta waa sabti iyo afar oktoobar marka waxaan la yaabanahay israa'iil inay shacabka falastiin layso waa la yaqaan ay u samaynayso laakiin kuwa shacabka soomaaliyeed laaya yaa yaqaan sababta ay u baabi'inayaan warnamiyaw marto guud ahaan magaaga lungorda u martuu gudaha hoblangalona mada imahamida shalnagadaayaan warmadeeyo waxaa hore loo yidhi dabku wuxuu ka shidan yahay dunidan muslimiintu inta ay ka degaan ayaa loo dan leeyahay daahayaa ka dambeeya iyo duulaanka yaa wada warbow kalamaanay sawtii layidhi nin kula jooga lama xanto hayay war bashiiro majiri baa u war horaa waxaa loo yidhi shabaabku waa khawaarij qofka ay dilayaan waxay u dileen ma yaqaan iyaguna dadka ay dilayaan waxay u dilayaan ma yaqaaniin waar may falastiin qabtaan war yaanaan idin su'aale kuma nabaddiidka nasiinow diiday kumay nabarkiisa in badan ku naf naxliga waddankeenna ayaa ku dhex naxshay waa su'aal daaweyno madaxa daalinaysi warwaaqlow naftirka jirkaagu jinnada koonfurtaallo waqooyi laga waayey adoo deggan u fiirso ujeeddadaana deeqsi war adigaa hurdee miyaan lagu dhihin shacabka falastiin in la laayaa waa bannaan tahay midka israa'iil in la dilaana waa dembi waana laysu haystaa weliba wah maraykan hasaasan fadwooday warreer midugu waxay dhahaan hebel ma dhimana waa dhuntay war shiiidoo dhan baa sidaasa warnimanka hadda waxay ka maraysaa nafla cali iyo orod watano ku noogne mana deyn waar waxaad ka tagtay eh. xabaaliyo ninkeedii eh. loo kala tag noqotee warwaqlow waxaad ka tagtay naagtii eh. walaalka shalay qabay ninkeed noqo kiyon dhimaanin oo nool war cabdikuusow ma adna waa baxay miya kolley ragga qaar jilib markay gelaayaan kaamirooyinka waa loo ogol yahay war kalemaanay war ma haysaane abwaanka galbaday ahna macallinkii labaad waxaa la sheegay dii isaga iyo dhallinyaro kale in dowladdeennu ay sagootisayoy saadayoy taban taabtay iyagoo wafdi ahna laga qaaday isgoyska banaadir kaamirooyinkooda iyo teleefanadooda wax duuban ay wateen kadibna ay si weyn oo heerkeedu sarreeyo u soo dhowaysay dowladdii uu hadda ka hor noo sheegay boqor buurmadow muddo bil ahna meelo aan dadka loo wada ogolayn la tustusayey tababar kooban oo fasti aid ahna la soo siiyey yaa bekamna fasti aid mau ku jiryaa bumta ma la soo baray warba oo macallinkii galbaday wuxuu dhigaxayaa ka daran warwarkaanaga dhex gelinnine eh. waxaan idin idhi bil kadib iyagoo fajaanji sool noqdeen war fajaanjiga ad sheegase dadnag duunyin anag ahaytay war madayow see wax lagu fahansiiyaa dowray soo qaateen baa lagu yidhi war macruuf xaaji wuxuu yidhi eh. abwaanka tagay waa laga gardarnaa eh. sababtoo ah gabayo unta tiriyaan la gara weynay haddana jaamacadda unta tegayoo casharra ka bixiyaan la fahmi weynay haddana buuga unta qorayaan la fahmi weynay kadibna inta xanaaqow qarax noo doonta si aan u fahanno war anigu waxaan la yaabanahay dadkaannu dhegama leh damiirna fahmaan sababtoo ah gabayo badanoo hore ugu sheegay inuu nimankaas yahay xataa wuxuu sheegay muqdisho inaan qof damiir leh ku noolaan karin hadda kadib xarakooyinkaad igu ogtihiin maluhu waa xaaraane waana la fahmi waaye weliba markii la fahmi waaye asagaiya inta yaabayaa wuxuu yidhi war ma y fahamteen far waaweyn xataa dadka waa ugu sheegay laakiin si loo fahmo aakhirka inuu qarax doonto dantaa ku kalliftay war abdilaahi suldaantum adiilaheegnaarisa welibaane dadkan la hadlayaaba duhi iimaan laheene dul iyo hoosna waan ugu sheegay dhegi uma daloolaan waar wallaweynay war ma haysaane dad badan baa jooga war calaa kulli xaal waraya dhammaantiis dadkaan awar mooga ahe nageeye waxba ma qarin war xogaha sirdoone hadda soo baraarugoon la helay waxay sheegayaan nageeye cali khaliif magaciisa saxdaa inuusan ahayne la yidhaahdo mustafa maxamed maxamed kaasna uu ahay magac afgarasho sannadahan ku qaraabanayay calaa kulli xaal dadka ninkii dili jira usidabeeshahaya duur dadka ninkii dili jira sii dabayshaaya duurwarkalamaaney siyaasad yahuud iyo khawaarija ku mashquusheene jacaylkaan wax idinkaga sheego jacaylka waxaa u daranaa la yidhi marka qalbiyo israba ay isfahmi waayaan wiil iyo gabadh xidhiir lahaa ayaa markay isfahmi waayeen xidhiirkoodii jarmay laba maalin markii la joogayna gabadhii waxay wiilka u dirtay fariin qoraal ay ku dhahayso ninkii aan kala tagnayow waxaan kaaga soo dirayaa salaan gurigayga waxaan hooyaday u raacayaa suuqa si ay isu dukaamaysato waan ogahay inaan kala harnay balse ka noqo gacmihaygaa u bartay inay wax weliba kuu sheegaan wiilkiina wuxuu ku jawaabay qoftii aan naftayda qalbigayga ka jarayay fadlan ha soo daahin sababtoo ah codkaada ayaan u xiisay qalbiguuran miyaa qos lagu godlaa soo lama oran ar waxaa kaloo la yidhi qalbi jacayl galay ma qalbi jacayl galay ma quusahaaye aryaama falantiin ma nin wax jeclaa khawaarij aadi lahay waan gabadhaa soo wacda baa lagu yidhi war kalemaanay war ma haysiine hawdkii ciidciidka oo nimanka khawaarijtaa laba toddobaad lagula dagaalamayay markii laga saaray kadib waxaa la go'aamiyay meel bannaan in laga dhigo saacaddan aan in la hadlayana cagaf ayaa ku jirta wixii geed ahayna waa laga bannaynayaa mustaqbalkana dadka deegaanku beere ayay ka dhiga doonaan khawaarij dambana inta soo gasha ku gamba mayso uma odhateena xasuuqso dembi ma muxuu daaqayaa haddii dhirta la laayo gambanayaa lagu yidhi war ciidciidka haddii laga saaray boolihii shabeellow ma laga saaray war boolaha shabeellow haddii laga saaray iyagana ma la duugayaa waargood sacadda goormaa noogu dambaysay warbow bo'aala kaaga dhow war akhyaarey qaran oo kale ma ay soo saartay oo xalay aan ku riyooday qodobka ugu culus wuxuu ahaay doorashooyinka soo socda musharaxiinta ka qaybgelaysa heer xildhibaan ilaa heer madaxtinimo in shardiga koowaad looga dhigo inuu yahay muwaadinka qayb galay dagaalka dalka looga xoraynaya khawaarijta warwaagii gobonimo doonka soomaalidu waxay dhihi jirtaa la yidhi gabadhiisu guur kumale ninkaan ka qaybgelin xoraynta dalka hadda marka ma waxay maraysaa doorashada wax kumale ninkaan dagaalka shabaab ka qayb qaadan haddii malyan maydu malaayin dhammaato madiidin shisheeyana maamuli maayo aan maqli jira war cabdilow hadda waxaa lagu bedelay haddii malyan maydo malaayin dhammaato madiidin khawaarijna maamuli maayo aryaadhaha samigee cabdulla wuxuuba yidhi shabaabka duurka ku jira hw sheedalaagama soo shaabsho garaacaha lagu shiide sheda lagama soo shaabsho daraaca ha lowgu shiide war cabdulow adiga saaxiibka shabaab maxaana daba dhigay war waxaa kaloo la yidhi geel shibaaxay beer iyo sidii neef shirma u booday dadka iyagu shakaal lagu qabiray kama shahaadaane dulmi uu shinkii galay haddii shaaca laga qaado inta aanu sheediyo ku fidin shaaqalka iyo cawska sharci kama reebee shantaa laga horgeeyaa warbo war ma haysaanayne doorashada waa in la iska daayo masciidaniyaa yidhi war bashiiroma somalilan bay xuduudkeedii rasmigahayd soo gaadhay war muuse biixi inuusan doorasho rabin horaan loo ogaaya maxaa kaloo cusub warwarka waa dhex aridhiino wax garowa ka dhacay waa la yaabay oo ma doorashada yaa durba dhacday maqof iyo codki yaa ansax noqday yaa ku soo baxay he oo hadda xasan shire abgaal ma la doortay war doorashada sin sheegasan may ayta lafta garan wejigii lamayo ole dagaalanka gawaarita bilaaba baliya war axmed madoobe waxaa la yiri eh. waa ninka ugu muddada dheer madaxda soomaaliya soo martay oo dhan eh. marka laga reebo maxamed siyaad wah kismaayname boqortooylan bedeli war warmadeeyow shariif xasan intaas ma joogina naga joog warba waniman wareere baa tiinoo loo warramaya warkaa iga dhexgeline eh maanta doorashaa garowe ka dhacday waa dib baa loo dhigay sasila lahaa oo hadda muddo kororsi muddo ka hormaris miyaa lagu bedelay war culayskaasuma mucaaradkau ka imaaday wardani waa tanaasul badane waar arrinkama fardhiya ku kalifay war marba haddii doorashadii puntland la soo hormariyey waxaa xaqiiqo ah ku dayo puntland ku dayo siday dowladeedu tahay wardabo warba uma baahdinoo idinkaa isku filane doorashada waxay ka dhacday iskuul weeye ardaydii baan hadda guddoomiye dooranaysay kadibna waa la isku dilay hadda dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan iskuulkiina burbur xoogan baa soo gaadhay war hadda bashiirow haddii garowa ardadii iskuulku saaxiil ugu dirirayaan tii weyneed maxaa laga filanayaa warba u buntlaniyada daneeda kaa taqaan war hadda ardada iskuulkaa diriray ma mucaarad iyo muxaafid awal ahaayeen doorashadiisa xaggee ku dambaysa hadda war doorashada iskuulku markii ay dhacday oo macallimiintu ku dhawaaqeen ciddii heshay ayaa dhinacii kala carooday tii ka dhacdana waa la yaabay dagaal faraha layskaga gubtaana bilowday hadda dimuqraadiyadii iskuulladiiay ka hirgeli leedahay war madaxweyne xasan sheikh wuxuu yidhi nofembar doorasho ka horrayso maamul goboleeda ka dhacaysaa ma jirto ubawdanina ma ugu dardheen naw anagu mar horeaanu goosannay inbow hiiraan maxaa laga yidhi war horta ss khaatuma ma la aqoonsaday haani lafta garan kursiga ka haysaanoo baydhowin lugkaseeda inaad la haayeen dhegdi oo waladna egdayhe warwarkaa kuu soo boodinayna madaxweynuhu wuxuu yidhi heshiiskii madasha wadatashiga qaranka waa la dhaqan gelinayaa dalkuna laba xisbi buu yeelanayaa doorashooyinkana waa la midaynayaa ciddii nagu diidan waxaa laga rabaa waxaana ka wanaagsan inay tidhaahdo madaxweyne khudbadiisa shalay waxay u ekeyd halaygu qaato anaa dhahaye war horta madaxweynuhu furintiimu ku noqonayaa mase ayaantan ka nasanayaa war xan iyo fi akhbaaraad sheegaaya madaxweynuhu inuu safiirro iyo wasiirro dhexaa meel ku kala ogaan doono warba waqaar badanoo waxtirin baa jira madaxweynuhu soo yeelaya war calaa kulli xaal waxaa loo malaynayaa ilaa bur iyo biyo loo kala baxo madaxweynuhu inuusan timaha jara doonin war hadda sow libaax waa kaa maayo war waa waxa dagaalka laga rabaa cabsicabsidee oh, libaax soo galay dega wuraa war libaax bahal weeya ha u madaxweynaha war waa laga cabsada libaax laga da xubintii kalmaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog warayso kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabada barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo

nafadaa jirash moodeen dhulbadool ku jira maaha macdan buu dushee taala cilmiga in badan dheere nafadaa jirash moodeen dhulbadool ku jira maaha nafadaa jirash moodeen dhulbadool ku jira maaha

waa ayayda garanto waxaanahay buqaan sooco keligay adaanbooy haddii aanba hordiiqo keligay adaanbooy haddii aanba hordiiqo waaqayayda garanto waxaanahay bukaan garan doona waxaanahay bukaan soon beelayso wallool beelisho qanayre beelina waxa dhimayso xukunbaati lagu raaje deebka looga bixi maayo keligay qadaambo haddii aan baroordi keligay qadaambo haddii aan baroordigo baaqayayla garandoon waxaan ahay bukaan sooco keligay haddaan booyo haddii aan baroordiiqo keligay haddaan booyo haddii aan baroordiiqo baaqayayna garan doonan waxaan ahay bukaan soon baaqayayna garan doonan waxaan ahay bukaan soon

haddii aan baroor dhiiqo baaqayayla garan doon waxaan ahay ku kaansoon baaqayayla garan doon waxaan ahay ku kaansoode